بن xرب كلهم عن بن عyynة في bاب فضل mن يقوم بالقرآن ويعلمه فضل mن يقوم qofka quma ee istaagaa bilqur'aani qur-aanka qur-aanka u quma u istaaga akrintiisa wayuallimahu wayucallimuhu dadkana bara wafadli man tacallama xikmatan qofka barta xikmo cilmiga shareecada min alqur'aani wasunna min fiqhin fiqhi ow hayrihi iyo kayrkiihi facamila biha ku camal fala wa callamaha dadkana bara qofkaa fadligiisa kaa fadligiisuu ku saabsan yihi qofka intuu wax bartay cilmi bartay xikmad bartay fiqi iyo fahamka shareecada axkaamta sharciga kadibna dadkii gaadhsiiyey markuu ku camal falay kadib facamila biha wacallamaha qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba wa camru naaqid wa zuhayr bnu xarb kulluhum dhammaantoodba can ibnu cuyaynati ka wariyeen sufyaan sufyaan ibnu cuyayna ibn abi cimraan alhilaali abu muxamed almaki qaala zuhayr xadaanaa sufyaan bnu cuyayna ayuu isagu yiri <clears throat> magaciisa buu sheegay qaala xadaanaa zuhriyu moxamed bn muslim can salimin salim bn cabdillaahi bn cumar can abi abiis cabdullahi bn cumara can الnabiyi salى اllahu alayh wasalama qaal nabigu wuxuu yihi laa xasada xasad ma jiro ilaa fitnatayna laba mooyeene xasad mamduuxa oo la ammaanay ama wanaagsan ma jiro ilaa fitnatayna laba mooyeene laba shay inuu ku saabsan yahay mooyeene xasadka waa laba nooc nooc waxaa weeyaan waa mamduux <clears throat> waa la ammaanay noocna waa madmuum waa nooc la caayo wey labadaas u qaybsama xasadka mid xun iyo mid fiican mid dembi ka soo gaarhaya qofka iyo mid wanaag iyo ajir iyo hawaabba uu ka heli karo xasadka madmuumka ee la caayo waxaa weeye karaahata nicmat alkhayr qofka kale nicmada ilaahay uu siiyey oo la kohdo ama inaad adiga lagu siiyo tamani qofkaa tamaniya ah, ama inuu ka laakiin waaba nacayba naciddaa uu nacaya xasad baa la yihahdaa zawaal nicmat alghayrna waa la yihahdaa qof nicmadii ilaahay siiyey inay ka zuusho oo uu tamaniyo tamani zawaal nicmat alghayr nicmadaasi ilaahay uu qofkaas siiyey wuxuu ahaadaba oo loo quuri waayo la kohdo laga naxo taasa waxaa la yidhaha xasadka madmuumkee la nacay wey waa sifada uu leeyahay shaydaan oo wuxuu nabiyullaahi aadam amarkii ilaahay uu siiyey uu yidhi aadam ha loo sujuudo malaa'igta u diiday xasadnimoon bay ahayd kadibna waxaa ka qaatay oo ka dhaxlay yahuudda xasada min cindi anfusihim sifo xun oo madmuuma weeyaan markaa in qofka nicmadii alla uu qaybiyey subxaanahu wa tacaala uu qofku kahdo ama uu naco qofka maxaa loo siiyey uu qalbiga ka yidhaahdo ama uu ka xumaado ama uu yidhahdo yaa ka qaada taas waa kabaa'iru dunuub bay ka mid tahy dunuubta waaweyn bay ka mid tahy am yaxsuduuna annaasa calaa maa ataahum allahu min fadlih ilaahay wuxuu bixiyey oo fadligiisa iyo dheeraadkiisa miyay dadku mucaarado iyo muran ka keenayaan ooy hortaagan yihiin ilaahay bay ka yaqaanaan ilaahay baa dhashuu dhigaya nicmadiisa isagaa garan marka qofka xasadkaha isagoo ilaahay ka xun muxuu u bixiyey sidaa u yeelay oo ilaahay ku haysta tasarufkii iyo maamulkii bay ka dhiganta kaas waxaa weeye alxasad almadmuum midka la caayay wey waana marad waana jiro xanuunkeedana qofka xaasidkaha u horeeya wax dareema qofka xaasidka ayaa ugu horeeya qofka dareema xanuunka xasadka u leehay isaga laftirkiisa ugu horeeya lanno kulamaa uu arko nicmo qof ilaahay siiyeyba isagiibaa xanuunsan oon baryo gelaynin oo murgi oo walbahaari waxaa laga yaabaa inuu ka soo gudbo waxaasoo dhan oo ficil xun iyo hadal xun uu sii sameeyo ayadana waa dhici kartaa waxa kale lagaga badbaadi karana waxaa weeyaan iimaan iyo alla kacabsi iyo qofkan inuu ogaado nicmada inuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala qofkuu rabana uu siinayo asagana uu nicmadaa ilaahay inuu ilaahay weydiisto qofna una ka hortaagneen wasalu llaha min fadlihi ilaahay fadligiisa weydiista idinkuba taas marka waxaa weeyaan madmuum weeye lama ogolo waxyaalaha lagu daaweeyana waxaa ugu badan inuu yidhaahdo qofka nicmada uu ku arkay ilaahu u barake inuu yidhaahdo naftiisii karkeedii iyo xanuunkeedii iyo cuqdadeedii iyo cadaawadeedii markaaba way baaba'aysaa qof baad nicmo lagu sheegayba nicmaad ku aratay allah u barakeey haddaad tirado igii baaba khalaas shaydaanka meeshaas ku jabhayaa middaa markaa xasadka madmuunkaa wey xasadka mamduuxaa jiro la ammaanay oo midka hadda xadiidka uu soo reebaya marka laga hadlay in qofka nicmada ilaahay siiyey aad ku xasado oo la caayay haddii aad aadan ka xasdin ee tidhaahdo asagoo kale yaa ku siiya midka asagaa madmuum ma aha laakiin isaganu mamduux ma wada noqdo mid la ammaanay ma wada noqdo qof baa qof majeerani oo nicmada ilaahay uu siiye jeclaani laakiin oo dhahaya isagoo kale yaa ku siiya laakiin waxa uu leeyahay isagoo kale yaa ku siiya wax iska adduunyaa wey yaa ku siiya gurigiisoo kale yaa ku siiya gaarigiisoo kale yaa ku siiye muxuuha shaqadiisoo kale adduunyo basa wey kuwa himadooda ma sarrayso kuwa ay himadooda sarrayseen la ammaanay waa kuwan soo socda labadan soo socota wey rajulu nin aataahu allahu alqur'aan ilaahay qur'aanka uu siiyey qofka waa la xasdi garaa xasadka maanta waa khida waa kamasho asagoo kale yaa kaa dhiga inaad tirada wey <clears throat> rajulun aataahu allahu alqur'aan ilaahay qur'aanka uu siiyey cilman wa fahman wa camala xifdintiisii barashadiisii fahankiisii camalfalkiisii ehlqur'aankii buu noqday fa huwa yaquumu bihi qur'aankii buu u qumaaya aanaa aleyl habeenka saacadihiisa iyo wa aanaa nahaari maalinta saacadaheedii hadduu akhrinayo iyo hadduu dhaqan gelinayo hadduu dadka baraayo iyo hadduu ku kala xukumayaba habeeniyo maalinba qur-aankaas asaga dhaqan u ah oo gacanta uu ku hayaa midkaasi waa la kantaayo allah isagoo kale ayaa kaa dhiga waa la dhahaa warajulu rajulu wayo midka labaad ee la kaman karo aataahu allahu maalan ilaahay xoole uu siiyey fa huwa yunfiquhu xoolihii wuxuu ku bixini ana'a allayli maalinta habeenka haanaa leyli habeenka saacadihiisii iyo wa aanaa'a nahaari maalinta saacadaheeda ayuu fii sabiili illaahi wa fii dariiqi lbiri waddadii khayrkaaba ku bixinaya kaa xoolihiisa khayrka iyo wanaagga u adeegsadana wax la kanta wey marka alcilmu naafic waalmaalu naafic wey cilmi naafica qofka ilaahay siiyey wax la kanta wey oo asagoo kale ilaah ayaa kaa dhiga sidiisoo kale aad ugu dhaqantide fahuma fi ljri sawa nabiga calayh salaam ajirkii waa wada leeyihiin kii almaalu naafic xoolo wanaagsan oo anfacay oo uu gartay meeshii lagu bixin lahaa iyo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala qardigii xasankahaa ee ilaahay uu yidhi ha la baxsado ku bixiyey isaguna wax la kanta weeyaan oo yaa isagoo kale kaa dhigay hebel xoolihiisa aad sidiisoo kale u maamushida wanaagga ugu bixisida waxaa ka soo horjeeda qof xoolihiisii meel xun ku bixinaya ood kamato tiraahdo hebel xoolihiisa sidaa ugu ciyaari ugu tumani dagaalka ugu geli arrimaha ugu samayn ammaan ugu sameeya ay siiya wasrigii iyo dembigii baa ka soo gaaraya asagana dembigibuu la leeyahay dembigii buu la leeyahay asaguna qadaha iyo xukunka cilmila'aantae hamagsigaa ah qofka wax ku maamulaya oo la majeerto layidhaha asagoo kale ayaa kaa dhigana wisrigii iyo dembigii asagana qofka waa la leeyahay marka acmaashu waa niyadow labada qole marka waa la kaman karaa dadka ehlu qur'aanka ehlu cilmiga ah iyo dadka ehlu maalka ee xoolaha wanaagsan meel wanaagsan ku bixiya labadaas waa la kaman karaa oo ayagoo kale yaa kaa dhiga waa la dhihi karaa waxadaanii xarmalatu bnu yaxya qaala ahbaranaa ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbin almasriy qaala ahbaranii yunus ibnu yaziid alayli can ibni shihab zuhri qaala ahbaranii salim bn cabdillaahi bni cumar can abiihi cabdullaahi bni cumar alcadawi radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ibnu cumar qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waaalih wasalam nabigu wuxuu yidhi laa xasada kama ma jirto ilaa cala tnatayni laba korkoodu maa la kaban karaa oo asagoo kale yaa kaa la dhihi karaa rajulun nin ama rajulin aataahu allahu ilaahay uu siiyey haada alkitaaba kitaabkan kitaabkan qur'aankae kariimka ee xikmada iyo cilmiga iyo nuurka iyo wacdiga iyo hidaayada ilaahay uu ku dhammaystiray iyo sunnadii sharxaysa ee caddaynaysa ee fasiraysay iyaduna labadooduwa masdaraani tashriiciyaani wey oo nabiga calayh salaam uu yidhi waxaa laysiiyey qur'aan iyo asagoo kale oo sunnada uula jeeday calayhi salaatu wasalaam faqaama bihi aanaa'a alleyl habeenka saacadihiisii waa anaa nahaar buu u qumay akhrintii keliya maaha dhaqangelintii iyo baridii baa soo gelaysa wa rajulun nin aataahu allaahu ilaahay uu siiye maalan xoolo fatasadaqa bihi sadaqaysanaya aanaa'a alleyl habeenka saacadihiisii waa anaa nahaar buu sadaqaysanaya waddada khayrka ku bixinaya laakiin qofku xoolo intii la siiye xoolihiisii aynu ummaddu ka faa'iidaysanin midka asagaah asagaama waxba la jooginba wuxuu la jooga ma jirto maxaa yeele xoolaha wuxuu kaga noolyahay waa iska yaryahay wixii kale ee ama magax u noqon lahaa ama manfaco u noqon lahaa ama ajir iyo hawaab allah agtiisa uu kaga heli lahaa ama ummadda ay ku jeclaan laheed inuu bixiyay ahayd hadduu yeeli waayo waxaa weeye waana laga kaaftoomi dadkiina waxaa weeye agtiisa waxba kama noqonayo waman yakun daa fadlin fayabkhal bifadlihi calaa qowmihi yustaqna canhu wayudmami oo qofka hadduu wixii ilaahay siiyey uu ku bixin waayo ehelkiisii iyo meeshii loogu talagalay ummaddana way ka keeftoomi oo loo dhiman mahayo waana lacaayo waxaa leeyahay kii asaga ahaa ayaa laleeyahay haddii kalena wuxuu noqonayaa nin madaxaho ummaddu ay ka dambayso o daba socoto oo warkiisa la maqlo la qadariyo la qiimeeyo u noqonayaa ah. waxadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana wakiic bn jaraax can ismaaciili can qaysin qaal qaala cabdulaahi bn mascuudin xaa waxadaanaa ibnu numayr qaala xadaanaa abi wamuxamed bn bishrin qaala xadaanaa ismaaciil can qaysin qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay cabdallaahi bn mascuudin radi allahu canhu yaquulu leh qaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa xasada ilaa fitnatayn kamasho ma jirto qof la kanto ilaa laba qof unbaa la kaman karaa rajulun nin aataahu llahu ilaahay uu siiyey maalan xoolo fasallatahu calaa halakatihi uu ku salliday oo ku diray oo ku ilhaameeyey calaa halakatihi xoolihiisa inuu ku bixiyo fi lxaqi xaqa xaqa unbuu ku bixinayaa warajulun wey midka labaad aataahu allahu xikma ilaahay uu xikmad siiyey cilmi naafica fa huwa yaqdii biha xikmadiibu wax ku kala xukumi wa yucallimuhaa dadkana waa barayaa waxadaanaa zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa yacquub bn ibraahiim ibnu sacd ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf aلzuhri qaala xadaanii abi aabihiisna waa ibrahim ibnu sacd bn ibrahim can ibni shihaab aلzuhri can caamir bn waailata ana naafic bn cabdilxaariثi ninka la yidhaahdo naafic ibn cabdilxaariث alkhusaaci radia allahu canhu saxaabi jaliil wey laqiya cumara cumar bnu khadaab uu la kulmay xilligii cumar bnu khadaab uu amiirka ahaa oo ummadda muslimiinta uu hogaaminayey yaa cumar isagoo soo socda waxaa ka hor yimid ninkii waaliga maka madaxda oga ahaa oo la yidhaahdo naafic bin cabdilxaari alkhusaaci bicusfaana meesha cusfaan la yidhaahdo oo maka iyo madiine udhexaysuu kaga hor imaadayoo kula kulmay wa kaana cumaru cumar baa wuxuu ahaa yastacmiluhu ninkaa naafica kii madax ka dhigay calaa makata maka ayuu madax oga dhigay oo madax iyo mas-uul u ka ahaa oo caamil u ka ahaa fa qaala cumar baa wuxuu ku yidhi man istacmalt yaad madax ooga dhigtay calaa ahli lwaadi waadigii maka makaa loola jeeda waadiga reer maka yaad ku soo dhaaftay ilaa ninkii madaxdaabaad aheede yaad maka ku soo dhaaftay ooga soo tagtay lama ogolo inayn hal maalina in xukun la'aan iyo maamul la'aan la ahaada lama ogolo fawdaa dhacaysa ummaddaad arkayso ee hadda wada quman muuqaalkooda haddii dowlad la waayo oo maamul la waayo oo xukun iyo amni wax ilaaliya la waayo habeenka u horraysaba waa la lasbilliqaysani midowna midka kalu ku istaagi ummadoo dhan waa walaqaxi waxaa bilaabanaya siiga iyo qiiq baa bilaabanaya marka laa yasluxu nnaasu fawdaa laa suraata lahum walaa suraata idaa juhaalahum saadu madax la'aan dadku ma suuroobi karto marka wuxuu yaad kaga timid magaaladii maka oo madax oga dhigtay faqaala wuxuu yidhi ninkii naafac ahaa ibna abza istacmaltuhum waxaa madax oga dhigay ibna abza cabdiraxmaan ibnu abza alkhuzaaci mawlaahum qaala wuxuu yidhi cumar waman ibnu abza saxaabiyun saqiir wey waaya ibnu abzuu qaala wuxuu yidhi mawlan waa mawlo min mawaaliina ka mida ah. annaga reer khusaaca ah mawlaa almuctaq waa nin addoon ahaan jiray oo la xoreeyey wey ninkaasaan kaga soo tegay reer maka iyo reer quraysheed inuu igu sii simo oo madaxnimadii iyo mansabkii aniga uu naabiga ahaado quraysh ma aha carabna ma aha ama inuu qraysh maba aha laakiin carab inu hen waaba dhici kartaa qaala wuxuu yidhi faistakhlaftam calayhim ma waxaad khaliif ka dhigatay ood madax oga dhigtay reer quraysheed mawlan nin mawle ah oo addoom ahaa oon reer quraysheed ahayn miyaad reerkii madax oga dhigtay qaala wuxuu yidhi naafic innahu ninkaasi qaari'un likitaab illaah waa nin kitaabka ilaahay akhriya oo qur-aanka yaqaana caza wajal kitaab allah qaari'un likitaab illahi caza wajal kitaabka ilahay buu yaqaanaa wa inahu caalimu bilfaraa'id faraaishana waa yaqaanaa oo caalim buu ku yahay inahu qaari'un likitaab illaah qofka qaariga ee kitaabka ilaahay qaariga ku ah ahdigii saxaabada iyo taabiciinta waxay ahaayeen dadka culummada ah. ah dadka ayaga ah waxay ahaayeen dadka cilmiga iyo fiqiga iyo fahamka shareecada iyo cilmigao dhanba ayaa ku ekaa ayaa ku ekaa qur-aanba hadduu yaqaano caalim buu ahaa oo qur-aankaasi aayaatulaxkaamka iyo macaanida sharciga ee qur-aanka iyo madluulaadka qur-aanka wuxuu tusaayo iyo nidaamkiisao dhan ayuu fahamsan yahay oo fasirkiibuu garanayaa markaas deen caalimba weeyaan waa caalim taas waan jir sida qaarigeenna oo kale innaga wakhtigeennan aan nahay oo kale maaha sidaan innaga hadda nahay oo kale maaha hadda quraada way badan yihiin oo alxamdulilah inay bataanna oo wax lagu bishaaraystooo farax wey laakiin fahamkii baa iska yar iyo qur-aankii iyo garashadiisii iyo kudhaqankiisii baa iska yar taasaa yar qofka qur-aanka bartay een ku camal falina ku dhaqminna in caalim ama culamo la yidhaahdo wuxuu oga dhow yahay in la yidhahdo ummi la yidhahdo ummi ilahay wuxuu yidhi wa ummiyuun wa ummiyuun laa yaclamuuna alkitaaba ila amaaniya e ilaa qira'atan akhrin mooyeene aan kitaab aqoonin ummiyiin baa lagu tilmaamay marka qur-aankuuba yaqaanaa hadduu yidhi waa la fahmay marka ninka asaga toban aayadood bay baran jireen macnaheeda iyo axkaamteeda ku camalfali jireen kadib bay ka socon jireen wainahu caalimun bi faraaid faraaishana waxaa weye faraa'id ullah maa faradahu allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu cilmu lfaraa'id iyo miiraaska keliya maaha qaala cumar baa wuxuu yidhi amaa ina nabiyakum nabigiina muxameda sala allahu caleh wasalam marka xadiidka uu saa ugu sheegay ninkii waa ka degay cumar ninka nin caadia maaha wuxuu yidhi nabigiina calayhi salaam qad qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay yarfacu bi hada alkitaab ilaahay kitaabkan wuxuu kor ogu qaadaa aqwaaman qoomam iyo dad wayadacu bihi bisababihi qur-aanka dadna ilaahay kor baa u qaadaa oo u ku dalacsiiyaa waa dadkii rumeeyey ee ku qancay ee bartay ee inay bartaan iyo niyad wanaag iyo qalbi fiicin iyo kalsooni u hayey dadka ilahay baa kor u qaaday subxaana wa tacaala kuwa laakiin aan ah madaxaba kor u taagin in la bartana aan raalli ku ahayn in la bartoo lisku shuqliyana u arka madyacatu lilwaqti waqti dhumis u arka u arka dibdhac iyo takhallaf u arka u arka inaan wakhtigan hadda la joogo qarnigii labaataniyo koobaad aan laisku dhaqin karin oo qur-aankan isagaa aan maamul iyo dhaqan una geli karin xukun iyo siyaasadna una geli karin kuwa noocaasa wayadacu bihi aakhariin wey waa kuwa ilaahay dulleeyey ee dhulka lagu dhuftay wey qowluhu tacaala ayaana u daliila uu ilaahay yidhi faima yaatiyannakum minii huda faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa labadaasay dadku noqdeen dad shaqi ah oo dhurdarsaday oo inkaa ku dhacday oo ku dhacday adduunya aakharaba iyo dad aan dhumaynin oo waddadii hanuunka ee saxdeed ku taagan <clears throat> faman itabacahu fiima yatiyanakum minii faman itabacuu daaya falaa yadillu walaa yashqa umuurtooda dhanba waa toosan tahay adduunya aakharaba marka qur-aanka kariimkaa ah, unbaa lagu kala koreeyaa diinta qabsashadeedu ilahay tiista lagu kala sarreeyaa taqwada iyo ku dhaqanka shareecada lagu kala sarreeyaa ina akramakum cinda allahi atqaakum kaa ugu taqisanba ilahay tiisa ugu karaamo badan siifiga ama sira daatiya qofka madaxda ummadda u noqonee hogaaminaya marka waxaa weeye calaaqatuhu maca rabbihi xiriirka uu rabbi la leeyahay iyo diinta iyo qur-aanka meeshuu ka taagan yahay yaa dadka lagu kala reebi dadka dadka lagu kala reebaya taasaa dadka lagu kala reebi markii sharci iyo nidaam sharciga uu imaado waxaa loo hortaagan yahay marka in diinta la qaato oo lagu dhaqmo oo laisku xukumo dad baa waxay noqonayaan shaqo la'aan marka iftiinkaa iyo nuurkaa hadduu imaado eh, kor u kacana dad badan baa markaa waxba noqonin laa walaa noqonay laa walaa say laa walaa u noqonin markaa ka hortag bay samaynayaan iskugu tagayaan meel alla meeshay arkaan inuu iftiin iyo nuur ka soo baxayba way iskugu tagayaan maxaa yeelay xaqa iyo shareecadaa hoggaan iyo imaam ah isagaasaa hogaana intii kalena waxay noqonayaan maamuumiinu ku deenayaan waxadaanii cabdullaahi bn cabdiraxmaan addaaramiyi wa abubakr bn isxaaq qaala ahbarana abulyamaan ahbarana shucayb can الzuhriy qaala xadaanii caamir bn waahilat allayfi ana naafic bn cabdilxaari اkhuzaaci laqiya cumar bn khaaab uu la kulmay bicusfaana meeshaa cusfaan la yihahdo bimili xadiidi ibraahim bn sacd can الzuhriy baabu bayaani ana alqur'aana qur'aanka kariimka ah calaa sabcati axrufin toddoba xaraf ayuu qur-aankan ku soo degay wa bayaani macnaahu macnihiisa oo la caddaynayana axaadiistuu ku imaanaya sabcata axruf waxay ka mid tahay masaaisha culuum اlqur'aan marka laga hadlaayo ugu khilaaf badan bay ka mid tahay almuraadu bisabcati axruf sabcata axruf waxaa loola jeedo xataa alimaam الsuyuudi raximah اllah arbaciina qowlan buu geliyey sabcata axrufta waxa laga wado waxaase u xoog badan aqwaashaasi ilaa laba qowl oo uu yahay qowlka weliba usii xooga badan culimmada cinda taxqiiq culamada muxaqiqiinta tooda ay sii xoog badneeyeen waxaa weeyaan sabcatu axruf waxaa loo wadaa sabcat lahjaat qur-aankan carab ayaa luqadooda luqat lcarabiya ayuu kusoo degay luqa alcarabiya weeyaan carab buuna kusoo degay luqadoodii luqadoodii inta kale dadka fahamkaasi ay la fahansiiyey iyo tabliiqaa la gaadhsiiyey ila liundirakum bihi waman balaq weeyaane qof allaal qofkuu gaaroo dhanbu qur-aankan yuu u yaallaa kaafa weeyaanoo dadkao dhan baa nabiga loo soo diray calayhi salaatu wasalaam laakiin luqada uu ku soo degay qur-aanku waa luqa alcarabiya wey alfusxa carabtii marka xilligaa jirtay lahajaadkooda kala duduwanaa lahajaadkooda ayaa kala duduwanaa marka waxaa adkeed inay qolo lahjadeed ay dirbo la qabsato qolo kale way adkeed marka lahjo qolo kale inay la qabsato qur-aanka haddii hal lahjo lagu soo dejiyo inay qolo kastaba ay lahjadii ku wada dhawaaqda waa ku adkeed sidaas darteed baa waxaa la waxaa la soo dejiyey toddoba lahjo ayaa qur-aanka lagu soo dejiyey si qolo walbaba ay si sahlan oo fudud ayaa ugu suurowday inay ku dhawaaqaan qur-aankii nudqigiisii iyo ku dhawaaqiisii oo reer xijaaz iyo reer hudayn iyo reer hawaasin iyo reer tayi iyo reer yaman iyo banu thaqiif iyo banu tamiim toddobadaas sabca lahajaad ayay markaa yaa u waweyneed qur-aanka lahajaadkaas kusoo degay qolo walbaba lahjadeedaasi nudqigaa ku hadasho lafdiga ay marka kuwan ku hadliyo lafdiga kuwan ku hadlina lafdi ahaan ha kala duwanaadaanee macnaha waa iskaga mid halumma iyo aqbil iyo tacaala intaba waa isku wada mid isku wada mid wey isma khilaafsana saasay marka lahjaadkaasi ku imaadeen lahjaadkaasi marka toddobada ah ee qur-aanku ku soo degay xilligan hadda aan joogno wax ka jira wax ka jooga ma laha maxaa yeeley waxaan idhi toddobadaasi qolo kale lahja ay ahaayeen ilaa ay quraysh baa ka mideeda leeno xijaaj degi jirtay quraysh baa ka mideeda kadib qur-aankii kariimkahaa haddii lahjaadka lagu wada akhrinayey nabiga calayhi salaatu wasalaam qurayshi waay khulafadiisa afarteeda abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo calina waa quraysh khilaafadii iyo maamuladii iyo nidaamkii xilligaa jiray ee shaqaynayey oo dhanba wuxuu noqday calaa lisaani quraysh ayuu ku socday intii kale dadku waxay iskugu imaadeen lahjadii quraysh bay iskugu imaadeen halkaa lahjaa la wada fahmay wada qaatay laisla qaatay markaasuu cumaan radia allahu canhu wa ardaah uu soo aruuriyey qur'aankii oo calaa lahjati quraysh ayuu ku soo aruuriyey oo markii la soo aruurinayey waxaa ku jiray hal nin oo reer ansaareeda zayd ibnu haabit radia allahu canhu haddaad iskhilaaftaan baa la yidhi idinkiiyo zayd wixii ay reer quraysheed luqadeeda iyo lahjadeeda ku qoraa la yidhi kaasaa la rajaxay halkaasaa laiskugu keenay marka toddobadaasi sabcata axrufta aad maqlayso waa sabca alahajaad walaysa sabca alqiraa'aat sabca alqiraa'aadkan hadda culammaa ulqira'aad ay ka hadlaan ee qaarkoodna sabcu qiraa'aadka alimaam shaatibi fii xirsi alamaani iyo muxuu aha saddexdii kale ibnujazari iyo ilaa toddobana ay gaadhsiiyeen iyo sabcata axruf shaqa iskuma leh shaqa iskuma lahaa toddobadan qiraa'aadka la dhaho ama casharu qiraa'aadka ah qiradii halka lahje ee qurayshaheed ayay toddobadaba ku jiraan dhammaanteed waa luqatu quraysh bay ku wada jiraan ayagaasaa markaa awjuh iyo muxuu ahaa ikhtilaafaad ay ku kala baxeen raggii quraadahaa ay ku kala baxeen oo nin walba oo qaari ah oo quraadii ka mid mida ah, idinkaa raggii takhasuskeeda jooga yaqaanay ee garanayay way joogaan naafic iyo kisaa'i iyo muxuu ahaa ibnukaiir iyo fulaan iyo ku walba iyo labadiisi riwaaye iyo arrimahaasa marka waa awjuh waaye awjuh weeyaan oo ay ku kala duwanaan karaan ama imaalada ama tafkiimka ama tarqiiqa ama ila akhirihi waxyaala saasoo kale ama alfaada ku kala duwan yihiin macnahana ay iskaga mid wada yihiin marka dhammaantoodna lahjatu quraysh bay soo wada gelayaane lixdii lahjee kale markii ay arrintii baabaadooo quraysh ay noqdeen in keenay halkaas marka lahjaa ayay wada noqotay ayadaasa marka qiraa'aadkii iyo awjuuhdii kale ay ka soo baxeen hada huwa qawl eh, mxuu ahaa araajix wallahu aclam culummaduna muxaqiqiinta taasay u badinayaan qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maliki can ibni shihaabin can curwata bni zubayrin can cabdiraxmaan bn cabdilqaari cabdiraxmaan bn cabdin alqaariy qaala samictu cumar bn اlkhaaab baa maqlo yaquulu leh samictu waxaan maqlay hishaam binu xakiim ibnu xiaam hishaam ibnu xakiim ibnu xizaam ibnu khuwaylid alasdi waa saxaabigii jaliilka xakiim ibnu xisaama baa dhaleed garanaysaan ee khadiija bintu khuwaylid khadiija bintu khuwaylid xaaskii nabiga alayh salam gabadha qimaan badneed yaa eeda ah hishaamkana markaa xakiimkaasaa dhalay saxaabi weeye isaguna oo xakiim dhammaan saxaabay ahaayeen samictu waxaan maqlay buu leh cumar hishaam binu xakiim oo bnu xisaam oo yaqra'u akhrinaya suurat alfurqaan suurat alfurqaan buu akhrinayay calaa kayri maa aqra'uhaa sidaan u akhrinaya saan ahayn buu arinayay sidaan u akhrinaya saan ahayn ayuu akhrinayey oo lahajaad kalu ku ta'auray labadaba quraysh wey laakiin wax dhig karta lahajaad kalu ku ta'auray ama meahe alfaadii kale ee ayagana aan lahaja ahayn lahajada gudaheedii alfaadii ku jirtay ayay isku hayaan wa kaana rasuulu llahi sala allah alay aqra'aniiha ki ii akhriyey cumar wuxuu leeyahay mucallimkaygii mubaashirka ahaa een ka bartay suuraddan furqaan nabiguu ahaa calayhi salaatu wasalaam fakitu waxaan sigay buu yidhi hishaam binu xakiim oo akhrinaya markaan maqlay si kale an calay inaan ku degdego inaan ku boodaan damcan oon dirbaba asagoo tukanaya salaad ku jira oo akhrinaya aan ka gaadhsiiyaan damcay buu yidhi oon calaanto oon qabto uma amhaltuhu waan u yersugay buu leeyahy amhaltuhu waan u kaadiye waan sar xabisay ila ta'nigaa fiican xata insarafa ilaa salaadii uu ka baxaayey ayaan u sugay buu uma lababtuhu markuu salaada ka baxayba lababtuhu waxaan ku duubay biridaahi gu'iisa talaabiib halkaa dhuunta ah iyo luqunta ah meeshaasuu qabtay oo qofka haddii la qabto tabartiisa dhan waa yaraanaysaa halkaasa qofka markii la rabo in la qabto dhuuntaa iyo luquntaaba haddaa saa iskugu duubto maro ku duubto waa tallaabada ka xumaanaysa waa ceejismaya uma lababtuhu biridaa'ihi gu'iisii baan ku ceejiyaan ku qabtay faji'tu bihi waxaan oola imaaday rasuul allah intuu soo kaxeeye soosaa u wada yaa nabiga uu keenay bi sala allah aleh waali wasalam waa cumar waxaasaa yeelaya hayuur weeyaan diintaas iyo shareecada iyo difaaceeda iyo ilaalinteeda ayuu u taagan yahay nin ilaahay siiyey buu ahaa dadaal iyo kiiro diineed ilahay uu ku arsuqay buu ahaa tallaabada inuu markaaba qaado ayaa yuu ku dheeraa faqultu waxaan idhi buu yidhi yaa haadaa ninkan waa ku dhegan yahay yaqra'u asagoo akhrin baan maqlay suurata alfurqaan calaa hayri maa aqra'taniiha saaad iigu akhrisay si aan ahayn buu igu akhrinayay faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi arsilhu siidaa war bal siidaa ilnama dhici karta ninkii oo ceejisan in la yidhaha war wax aqri nabigana calayhi salaatu wasalaam tacsiirtan cumar uu tacsiiraayo kuma waafaqsana sababtoo ah sabab inuu khaldan yahay inuuna khaldaneen ma oga waa in horta la ogaado inuu khaldamay horta arsilhu bacda alxukmi ayay tacsuurtu imaan doontaa xukunkana wuxuu imaadaa ihbaat iyo markii lagu sugo qofkan isaga ah sababtii cuquubada arsiluu sii daa waa sii daayey iqra' war adna akhri hishaamow faqara'a waa akhriya alqira'a qiradii allatii samictuhu aan ka maqlay yaqra'w tii aan ka maqlay ee uu sababsaday tii buu nabiga hortiisa ku akhrinaya calayhi salaatu wasalaam haddana faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam baa wuxuu yidhi haakada unzilad soo dejiye uma qaala lii anigu ugu yidhi iqra adaabaa intaasood adi khaldan tahay aqri cumarow faqara'tu anna waan akhriyey buu yidhi faqaala wuxuu yidhi haakada sidanna unsilad waa lagu soo deji sidaadana waa sax sidanna waa sax lahajaad baa qur-aanka loo qaybiyey intaasoo jeer buu cardi sameeyey jibriil intaasoo jeer buu soo dejiyey xagga alle kala yimid oo nabiga loo badbedelay waa arki doonnaa lafdigu waa isku macno macnahan buu keeni macnaha isma khilaafaayo xalaal hadduu xalaal muu ka hadli xaaraan haddiida xaaraan muu ka hadli waciid iyo wacdi waa isku mid macnihii waa iskaga mid lakiin lafdigii waa isbedelaya sidaasaa lagu soo dejiyey buuri markaasuu u sheegay sababta ku dhacday marka inuu kana sidaas saxya ku yahay kana sax ku yahay wuxuu yidhi ina hada alqur'aana qur'aanka maratan unzila waxaa lagu soo dejiyey calaa sabcati axrufin toddoba lahjo faqra'uu akhriya maa tayasara minhu wax inii fududaada wixay inii fududaada akhriya buu nabig alai salaam sida ugu markii dadki isku imaadoona lahjadii quraysh laiskugu yimidna kuwii kale looma baahna looma baahno dad baa soo islaamaya markaasaa ayagoo marka horeba luqada carabiga ay ku adkeen ayaa haddana lahajaad iskhilaafsan waa kusii wareerayaan har baa laiskugu keenay liannahu sababtii iyo ujeeddadii waa laga tegey qur-aankiina waa haysanaa alxamdu lilah lahjadiina waa inoo midowday waxadaanii xarmara binu yaxya qaala ahbarana ibnu wahbin ahbaranii yuunus can ibni shihaab qaala ahbaranii curwa binu zubayr ana almiswar binu makrama cabdiraxmaan bin cabdilqaari ahbarahu waxay u warameen curwe anahumaa samicaa waxay maqleen cumar bn khaaab oo yaquulu leh samictu hishaam bin xakiim baan maqlo yaqra'u suurat alfurqaan akhrinaya fii xayaati rasuulillah nabiga nabiga xilligiisii calayh salaam wasaaqa alxadiida bimilihi wazaad fakidtu waxaan ku sigtay usaawiruhu inaan ku boodo fi salaati salaada gudaheeda isagoo tukanaya fatasabartu waan isasabirsiiyey anigii baa isla hadlay oo isasabirsiiyey oo isyar celiyey xataa sallama ilaa uu ka salaama naqsaday hadduu saa u salaama naqsaday waa ku booday isagoo jiidaya ayuu keenay cumar markaa haddii ninkii uu soo jiiday ay noqotay inuu ku khaldanaa oo uu sax ahaa ninkii lama dhihin ninkii waa soo jiiday waad ku gardaran tahay lama xanaananin lamana mxuu ahaa tacsiirin maxaa yeele isaga niyad wanaag bay ka ahayd diin difaacan buu islahaa diin difaacan buu islahaaya ninkan ku xadgudub iyo waxyeel midna ma aheen meeshan muuna soo dhiganinba in lahajaadkaasoo dhanba qur-aanka uu ku soo degay intaasoo jeer jibriil loo soo dhiibay iyada oo diinteenna lanoo fududaynayo yusrigii iyo suhuuladii iyo sabxigii ilaahi subxaanahu wa tacala uu noo xaqiijinayo fudaydkaasi xadaanaa isxaaq bn ibraahim wacabdi bnu xumayd qaala waxay yidhaahdeen akhbaranaa cabdurazaq akhbaranaa macmar can zuhri ka riwaayati yuunisa biisnaadihi oo kale xadaana xarbana bnu yaxya akhbarana ibn wahbin akhbarana yunis can ibn shihaab qala xadaana cubaydاllahi bn cabdillahi bn cutba ana bna cabaasin xadaahu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam qaal aqra'anii jibriilu waa kan marka jibriil calayh salaam baa ii akhriyey calaa xarfin hal lahja xarfigu waa lahja lahja quraysh oo kale faraajactuu markaasaan ku celi oo banu tamiim iyo banu day hawaazin iyo nimanka la yihahda reer yamaneed banu haqiif iyo banu tamiim lahjadaani waa kala duwanna way kala duwan yihiin wax hadda kooban oo la soo aruuriyo la wada xifdin karana ma aha faraajactu waan ku celiyey waan ku muraajaceeyey ha lai fududeeyo ilaahay maarata subxaanahu wa tacaala ayuu ka baryaayaa jibriil buuna ayuu leeyahay arrintaa ayada ah waxaan rabaa in ilaahay ii barido faraajactuhu falam azal kama inaan ka ziyaado dalbaayo fayaziidunii isagana uu ii ziyaadinayo biamrin min allah amar xagga la ka yimid wey xata intahaa ilaa uu ka gaaro ilaa sabcati axrufin toddoba lahjo toddoba xarafku waa lahjada ayuu gaadhsiiyey <clears throat> intaba waa saxi ku akhriyaan yadu qaala ibnu shihaab balaqanii waxaa i soo gaaray ana tilka sabcata alaxrufi toddobadaasi xarfood ama lahjo inamaa hiya inay uun wada tahay dhammaanba fi lamri aladii amarkii yakuunu waaxidan hal ah hal amar xalaal iskuma khilaafaan hajaajku walaa xaraamun xaraamna iskuma khilaafaan oo xurimat calaykum lmayta haddii ay layidhi oo lahja ay saa ugu dhawaaqayso xurimat calaykum mayta ay lafdigaas ay lahjo qolo ay saa sax ku tahay ma dhici karto qolo kale inay tidhahdo lahjadaanadu xurimat meesheedii almaytatu hayra muxaram ma dhihi karaan ma dhihi karaan wixii xaaraama way isku raacsan yihiin lahjaadka dhan wixii xalaala way isku raacsan yihiin ee lafdigii iyo ereygii iyo lahjadii bay isku khilaafsan yihin saa weeyaan amaa macnihii waa iskaga mid wixii xaaraan ka wada hadlaya sidaasay ku wada marayaan nin walba lahjadiisa wixii xalaalaha sidoo kale wixii wacdiga waciidaha wixii axkaamaha saa weeyaan laa yakhtalifu fi xalaalin walaa xaraam وxadaثnah cabd بن xumaydi qal akhbarana cabdالرaزاq qala akhbarana macmر can الزهri bhada الاسناad qala xadaثna mحamed بn cabdالlahi بn نmayr qala xadaثna abi qala xadaثna ismاعيil بn abi khaalid can cabdالlahi bn ciisa bn cabdالرaحman bn abi layla can jadii can ubay bni kacbin radi allahu canhu qaal kuntu fi lmasjid buu leehay ubay bnu kacab abulmundir radia allaahu canhu waxaan xalay soo maray asagoo intuu ka baasay su-aashii nabiga uu weydiiyey loo tahniyeeyey oo loo hambaliyeeyey oo gacanta xabadka nabiga uu ka saaray calayhi salaatu wasalaam ma iimaanka iyo dumaaniinada iyo xasiloonida iyo fahamka iyo fiqiga ku jira ayaa loogu hambaliyeeyey oo xabadkiisana xikmad iyo barakadii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku helay maantana waxaa weeye asaga oo intay waxooga si ka noqdeen yar maaragtay dhinac kale waswaso ku dhacday oo haddana jinka laga saaraayo waa kan waswasada laga bixinayo waa kan oo haddana xabadkiisa gacanta la saaray tii xalay iyo tan way kala duwanta kuntu fi lmasjid masaajidkan joogaybi fadakhala rajulu nin baa soo galay yusallii tukanaya faqara'a wuxuu akhriyay qira'atan qiro ankartuha caley ku inkiray lahjan meeshaan uu ku akhriyey ah, uma dakala aakharu mid kalea soo galay faqara'a isaguna wuxuu aqriyay qiraa'atan qiro siwaa qiraa'ati saaxiibihi saaxiibkiisa aan la yaabanaa tu khilaafsan buu asagana akhriya anigana labadoodaba aan la yaabanahay falamaa qadayna salaata salaaddii haddaan tukannay saddex qiro oo kala duwan iyo lahajo kala duwan dakhalnaa waxaan u galnay saddexdaanadiiba jamiican nagoo idil calaa rasuulilah nabiga calayh salam baan u gallay buui faqultu markaasaan waxaan idhi ina haadaa midkan nabi allow ninkan qara'a wuxuu aqhriyay qiraa'atan qiro ankartuhaa calayh aan ku inkiray wadakala anoo la yaaban aakharu mid kalaa soo galayoo faqara'a wuxuu akhriyey siwaa qiraa'ati saaxibihi saaxiibkii qiradiisa qira'anahayn bu asagan haddana akhriyey oo halkii qiraha luqatu quraysh aheed ee musxafka cumaan lagu aruuriyey ayaa hadda markay culammada akrinayaan riwaayaadkaas iyo owjuhdaasi ayaaba la yaabaysaaba maxaad u malaysaa iyagoo lahajaadaho qabiil wadaba lahajadiisa ku hadlaayo waa la yaabay fa amarahumaa waxaa amray rasuulullah nabiga calayhi salaam ayaa labadii nin amrooyo wada akhriya faqara'aa way akriyeen nin walba lahajadiisa ugu akriya faxasana nabiyu nabiga waa wanaajiyey sala allah alay wasalam sha'nuhumaa xaalkoodii saxbaatiimiyu labadii nabi fasaqada buu leeya ubaya waxaa dhacay fii nafsii naftayda waxaa dhacay oo nafteeda galay min atakdiibi beenin shay un baa galay walaa id goortii xataa aan gelin kuntu aan ahaa filjaahiliyati jaahiliyada takdiib iyo beenin iyo shaki khawaatir baa la dhahaa shaydaankiiba markiiba qalbiga wuxuu kaga tuuray wax xun ayaa qalbiga ka galay oo xataa jaahiliyadii jaahli iyo aqoon la'aan iyo wax markaasi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcada rasuulan buuba ku badbaadi lahaaba markaa jahli baaba hayey hadda diinta haysta shakigii u dhacay jaahiliyada xataa ima soo marin buu yidhi shaydaanka soo maarti waa ka faa'idaysanaya qalbigaas aad aragtay aan istaagayna meel laba taqallubka iyo gadgadoonkiisa aad yaabi oo intan hadda aan hadlaynaa intaasoo gadgadoon ah iyo intaasoo waxaa kusoo dhacaya quluubteenna ah, saxaabigii marka waxaasaa qalbigiisa kusoo dhacay waa see yidhi kana waa sax kana waa sax waa see falamaa ra'aa rasuulu llah mucallimu lbashariyati alkhayr sala allah alayh wasalam nabiga calayh salaam lamaa ra'aa rasuulu llah markuu nabiga arkay calayhi salaam maa qad qashiyanii waxa idaboolay xaalka idaboolay iyo waswasada shaydaanka igu riday markuu nabiga dareemay markiiba daraba fii sadrii xabadkaygiibuu la gaaray gacanta ku dhufta meeshii markaska ahaa ee saldhigga ahaa shaydaanku uu fadhiyey ee waswaaska uu ku hayay saxaabiga uu ka nijaaseenayey halkiibuu nabiga gacanta ku dhuftay calayhi salaatu wasalaam fa filtu markaasaan shumay caraqan dhidid filtu waxaan shumay caraqan dhidid dhidid baa shax ka soo yiri ah, jinnigii baa ka baxay shayddaankii baa ka baxay yaxyax iyo xishood wa ka'annamaa anigoo waxaad imoodaa anduru fiirinaya ilallaahi caza wajal ilaahay faraqan cabsida cabsi iyo iimaan baa ku soo amaam allahi inaan taagnahay baad moodaa yaqiintii dibba ku soo noqotay waswaaskii shaydaanka ka baxay daawadii nabiga calayh salaam baa lala gaaray markiiba sala allahu aleyh waali wasalam daawa dawaawa shay kastaoo cudura ama qulubta ku dhaca ama abdaanta ku dhaca daawuu leeyahay daawuu leeyahay markuu waxaasi kugu dhaco shaydaanka kugu dhaco ilahay inaad xasuustataa la rabaa idaa masahum daa'ifun min ashaydaani tadakaruu fa idaa hum mubsiruun markaaba huwa alwalu walaakhiru walaahiru walbainu wahuwa bikuli shay waa inaad tidhahdo qul huwa allahu axad allahu samad aad akhriso yaqiintaad markaa soo noqonaysa waswaaska kaa baxaya shaydaanka kaa baxaya acuudu billahi min shaytaan rajiim baad leedahay uma dac ka tag buu nabi alai salam wuxuu qalbiga shaydaan ku waayay markaas waxaas aad tira ku akhriso ka dhaqaaq isagoo gafuurxun shaydaankii oo dulaysan meesha kaga dhaqaaq waswaaskii haddaad u raacdood aad indhaha sii maaratay raaciso oo tiraahdo haye seenu yidhi shawaaba runa sii tira wado suu ku wado kaafir munaafiqu kaa dhigaya ku gaaloobaysa walciyaadu billaah laakiin intaad difaaca ku jirto ood kir leedahay ood lacnatullaahi calayka leedahay ee shaydaanka iska maarayso mumin baa tahay maxdu liimaan ah, inaad inkirtay danqatay xanuunsatay ka diiday yaaba iimaanka ka mida buu nabigu calayh isalaatu wasalaam markay saxaabadu dhaheen nabi allow wax baa nagu soo dhacaya afka anaga aanan soo marin karin daaka maxdu liimaan buu nabiga alai ssalam inaad afkaba soo marin weyday ood ku dhici weyday ku dhici weyday gaal waa iska hadli munaafiq waa iska hadli markuu cidlo ma gaaro ood diidayso ood maantoo aad gacda ku hayso ka xanuunsanayso jihaad weeyaan waa iimaankii bay ka mid tahay waxba kuma yeelaya hau hogaansamin unbaa lagu leeyahay wakaanamaa anduru ila allahi caza wajal faraqa faqaala lii nabiga calay salaam baa wuxuu igu yidhi haddii macnawiya loo daaweeyo laga gaadhay haddana waxaa nadariyan si nadari ah ayaa haddana loo daaweynayo cilmiyan baa loo xalliyey see ku dhacday baa l ninkan lumisay inayna dhici karin baa lumisay oo ula sigtay inay dhici karta dhegaysaa layidhi yaa ubay ursila ilaya waa laysoo diray an iqra' ilqur'aana qur-aanka akhri baa layla soo diray calaa xarfin hal lahjaa lahjatu quraysh faradadtu ilayhi jibriil baan celiyey ilallaahi baan ku celiyey oon ka beri oon tuugtamay an hawin calaa ummatii ilaahu ummaddayda u fududee hal intaasoo lahjay ku wada hadashaaye annagaa maxaa tiri isku hayno lahjada anagii mararka qaar fasir u baahan oo isweydiinayno war maxaa tidhi maxaa laga wadaada ku hayna qur-aankii marka hal lahjaa ma wada raaci karaane ilaahayow noo fudidee faradda ilaya aaniya mar labaad buu ii soo celiyey jibriil iqra'hu aqhri baa lagu yidhi calaa xarfayni laba lahjo faradadtu ilayhi haddana waan ku celiyey alleh an hawin ilaahw fududee calaa ummatii ummadayda faradda ilaya aalia mar saddexaad buu ii soo celiyey iqra'hu aqhri calaa sabcati axrufin toddobo markii afaraad tii shanaad tii lixaad tii toddobaad baa hal mara isku raaciyey toddobo lahja ku akri baa lihi falaka waxaad leedahay si oga faa'idaysatay fiiri inuu ummaddiisa u naxay oo uu diintii in loo fududeeyo u alla ka tuugay oo ka baryey intii uu celcelinayay jibriila ilaahay uu baryaayey ayaa waxaa la yidhi waxaaba lagugu siiyeyba dalacaad waa lagu dallacayba oo dallacsiiyeyba darajaad ku heshay fadli baad ku heshay falaka waxaad leedahay bikulli raddatin celin kasta oo rada tukaha aan ku celiyey oo aan intaa aqri haddana aad jibriil kugu soo celiyey mas'alatun su'aal baad leedahay iyo tuug iyo baryo tas'aluniiha ad i weydiisanayso saddex jeer buu jibriil celi soo ma maaha oo asagan ugu soo celiyo jibriil mad walbana suaal celisla walbaba waxaa lagu siiyey hal su'aalah oo allabari ah oo in lagu ajiibi oo lagu aqbalina ay qaطcan yaqiin tahay oo la hubo oo shaki kaaga jiri inta kale ducooyinka kale ee nabiga calayh salaam waa marjuu waa marjuu waa la rajayni laakiin saddexdan yaqiin wey adigu meeshaad la dooranayso gashanaysa aday ku taallaa u marka nabiga calayh salaatu wasalaam raxmadiisa fiiri faqultu waxaan allahuma kfir liummatii ilah ummaddeeda u dhaaf saddexdii mid baa tagtay allahuma kfir liummatii ilah ummaddeeda u dambayn dhaaf labo halkaas ku tagsiiyey waxaa soo haray waakhartu haalia tii saddexaad dib baan u dhigtay liyowmin maalin baan u dibdhigtay yarhabu ilaya ay i wada jeclaan oo ay wada rajayn alkhalqu khalqiga kulluhum dhammaantood maalinta ay wada rajaynayaan oo khalaa'iqdii oo dhan xataa ibraahim calayhi salaam uu leeyahay moxamed halla aada laiskugu imaaday maalintaasaan u dibdhitay buu shafaaca inay noqoto ducadaas maalintaas layga aqbalo laqad jaءakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim rasuulka sala allah alayh waali wasalam casiizun calayhi maa canidtum wax allaala wixii dhibaato iyo mashaqo iyo culays oo dhan oo annaga nagu dhici lahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka xanuunsanayay raxmaddiisa iyo ra'figiisa iyo dhimrintiisuna axad lamida ma jirin axad lamida saddex su'aalood la ku ducaysto oo saddexdiiba ku bixiyay ummadiisa iyo shafaacadooda iyo allabarigooda ka waran haddii maanta adigu u dhihi saddex ducaad haysataa waa meelun geeli saddexda ducoob caddi leed ya mid gaari baad ku bixin laheed midna guri midna gabadh sooma maha ya waa iska sheekee kuwaa waxaa la yidhi wuu ruyooday waxaa la yidhi saddex duco ayaa la u siiyey saddex ducaad haysataa meelun gee baa la buu kala tashaday <laughs> allah mustacaan muxuu yidhi naa saddex ducaa la isiiye xaggee gashanaa waxay tidhi xubinka taranka taranka kugu yare inuu ilaahay kuu dheereeyo markaasuu yidhi ilaah ii dheeree laba mitir buu noqday markaasuu kula noqday naa maxaa badaa laba soo hadhay ilahu ii yaree dhebay tiri markaasuu ku dhegay deela shirin noqday shirin naa maxaa falaa halkii ilaah ugu soo celi ku dhebay tiri halkiibu kusoo noqday daba saddexdu meeshaas ku dhammaaday waa min baabi bayna qawsayn wey min baabi alfawaakih warka qaarkood waa la iska gashan karaa dhin male sugnaataya ma sugnaaninaba sheeko wey ayib ashaahid waxaa weeye laakiin fursada waa la kala helay ogyahay awaliyaadka iyo muhimaadka iyo arrimaha muhimkaana waa la kala heli loo ogyahay tawfiiqda iyo waafajintana ilahay baa iskale subxana wa tacaala almuwafaq man wafaqahu allahu subxana wa tacaala muwafaqa waa qofka ilaahay waafajiyo unbaa muwafaq ah nabigeena sala allahu aleyh wasalam taasuu ummaddii ambiyadii kaleo dhanba kaga saramaray ummatii ummatii ka baxday sala allahu aleyh waali axadkaa marka warkiisa ma wax la yaraystaa ma wax la fududaystaa ma wax hadalkiisii iyo sunnadiisii iyo hadyigiisii iyo manhajkiisii la yaraysto oo wax kale loo hanqaltaagaa miyuuna mudnayn maxabo iyo jeceyl iyo ammaan iyo iqtidaa iyo ku dayasho iyo badin salligiisa la badiyo leylan wa nahaara iyo in laga jeclaado ehelka iyo maalka iyo carruurta iyo naftaba miyuuna mudnayn lianna huwa wlaa bilmu'miniina min anfusihim muminiinta isagaa uga oleysanoo naga ka xiga naftooda nabiga sala allah alay wasalam isaga uga oleysan ana wla naasi bianfusihim buu dhihi jir qof markuu dhinto anaa uga oleysan ninkii dhintaa oo xoola ka tagaa ehelkiisii iyo waraadiisa iska leh ninkii dhintaa oo dayn ka tagaa ama dad dayacmaya agoon iyo ka tagaa haween iyo dayacmaya fa ilaya wa calaya ayuu dhihi jir aniga kafaalo qaadi wixii duyuun iyo xuquuqan anaa ka bixin buu dhihi jir markii dambe khayraadka la helay rasuulka sala allah alay wasalam halkaasuu taagnaa qala xadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana muxamed bn bishrin qala xadaanii ismaaciil bn abi khaalidin qala xadaanii cabdullah bn ciisa can cabdiraxmaan bn abi layla qaala ahbaranii ubay bnu kacbin annahu kana jaalisan fi lmasjidi masaajidkuu fadhiyey id dakhala rajulu nin baa soo galay fasallaa salaad buu galay faqara'a wuxuu akhriyay qira'atan qira uu ubay la yaabay wakhtasar xadiida bimidli xadiid ibni numayr waxadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana gundar muxamed bnu jacfarin an shucba bn xajaaj xaw xadaanaahu ibn muana ibn bashaar qaala ibn muana xadaana maxamed bnu jacfar qaala xadaana shucba can alxakam can mujaahid bni jabrin can ibni abi layla can ubay bni kacbin ana nabiya sala allah aleh wasalam kaana wuxuu ahaa nabigu cinda adaa'ati bani khifaar nimankii reer banu khifaar la dhihi jiray dhiijaantoodii buu ag joogay adaa'adu waa meesha mustanqaca ahee biyuhu ay ku fadhiistaan ama dhiijaan dheh ama balli dheh ama wardheh ama wakaab dheh wakaab meelaha yaryarkaa la dhaha biyaha ay ku fadhiistaan an aad u sii weynayn adaati ayuu markaaba jibriil noqonaya ila wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik ayuu leeyahay amar ilaahay maana kusoo degnaabi halkaasoo ugu yimid faqaala wuxuu yidhi in allaha yaamuruk ilaah wuxuu ku amraya muxamedow sala allah alay ali wasalam an taqra'a inaad akhriso ummatuka ummadaada alqur'aana qur'aanka inaad u akhriso calaa xarfin hal lahjaah nahjatu quraysh oo kale faqaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam as'alu llaha mucaafaatah ilaahay waxaan weydiisanayaa mucaafaatkiisa cafin iyo saamixid iyo min kulli suu asalaama min kulli aafaat aafo o dhanna laga nabadgalo wamaqfiratahu iyo dembidhaaf baan ilaahay weydiisanaya wa ina ummatii ummaddayduse laa tudiiqu ma karto daalika hal hajaah uma ataahu aaniya mar labaad buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ina allaha yaamuruuk ilah wuxuu ku amraya an taqra'a ummataka ummadaada inaad akhrisa alqur'aana qur'aanka calaa xarfayna laba lahjo faqaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam asalu allaha mucaafaatah caafintiisa iyo saabixintiisa iyo salaamo iyo nabadgelyaan weydiisan wa makfiratahu dembidhaafkiisa wa ina ummatii ummaddayduse laa tudiiqu dalika arrinkaa ma karto uma jaa'ahu aalia mar saddexaad buu u yimid faqaala ina allaha yaamuruka wuxuu ku amraya an taqra'a ummatakaummatakatada muxuu u godaya an taqra'a ummataka ummaddaada inaad u akhriso alqur'aana qur'aanka cala alaaati axrufin saddex lahajo faqaala nabigu wuxuu yidhi asalu allaha mucaafaatahu wamaqfiratahu wa ina ummatii laa tudiiqu dalika ma karto uma jaa'ahu raabica mar afaraad riwaayadan afar buu ku dartii hore saddex beeheed faqaala wuxuu yidhi in allaha yaamuruk wuxuu ku amraya an taqra'a ummataka ummaddaada inaad akhriso alqur'aana calaa sabcati axrufin toddoba lahjo fa ayumaa xarfin xarafkii aad qara'ow ay akhriyaan calayhi faqad asab waa asiibeen toddoba lahjo w ta koowaad maxay tahay ya quraysh ta labaadna maka qolada u dhaweeya daa'if degaysa hudayl banu hudayr ta saddexaadna hawaazin hore hor u soco hawaazin xunayn agteeda waa kii dagaalka lagu qaada hawaazin saddexdaa waa la isku dhow yihiinba haye saddex qabiil waayo aha kadibna ree dayi dayi saxaabiga ka dhashay yu aha ama daay cadi ibn xaatim daay miya dayr afar banu tamiim banu haqiif waa lix yaman toddobadaas qaala xaddaana cabdillah bn macaad adana abi adana shabi hada isnad mila baabu tartiili qiraa'ati qirada oo la tartiiliyo waijtinaabi alhadi in degdega laga tago laga fogaado tartiilku waxaa weeyaan cadam alcajala wa cadam alhadi inaan la dedejinin oon la marka la akrinayo badi iyo daahid iyo jiiditaan lagu cajizana lama rabo mar walbaba khayrka wuxuu ku jira wasadka iyo dhexdhexaadda inaan la dadajidin haddana aan lacagajiidin oo aan la jijiidin wa huwa haddiga la diidan yahay ee israac iyo degdega la diidan yahay alifraadu waa xadgudub fi surcati degdega lagu xadgudbo wa ibaaxatu suuratayni laba suuradood in lagu tukado way bannaan tahay iyo faakdaro ka badan fii ragcatin hal ragcada hal ragcada markaad faatixada akhriso inaad laba suuradood ama ka badan ku tukato hal ragcada way bannaantahay xadaana abubakr bin abi shayba wbni numayr jamiican can wakiicin qaala abu bakr xadaana wakiic can ilacma sulaymaan can abi waali shaqiiq qaal jaaa rajulu nin baa yimid yuqaalu la yihahdo lahu nahiik ibnu sinaan la yidhaahdo nahiik ibnu sinaan ilaa cabdilaahi buu yimid cabdullahi bin mascuud faqaala wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan aabbihiisa oo cabdullahi bin mascuud kayfa taqra'u seed u akhrisaa haada alxarfa xarafkan seed u akhrisaa a alifan ma alif baa tajidu wahelaysaa aad u akhrisaa am yaan mise yaabaad u akhrisaa min maain hayri aasinin ow amase min maain hayri yaasinin labada keed akhrisaa suuratu muxamed soo maheen min maain hayri aasinin miyaad akhrinaysaa oo bilif ah mise min maain hayri yaasinin qaala faqaala cabdullahi wuxuu yidhi oo maba jawaabin wuxuu arkay ninkan tanadu ah, qur-aanka wax badan baa la isweydiiyaa axkaam badan buu leeyahay masaa'il fara badan buu leeyahay in aminka lahajaadka carab lakala fadilo waxba kuma oma jawaabi doono faqaala cabdullahi ba wuxuu li wa kullulqur'aan qur-aanka dhammaantiid qadaxshayta miyaad koobtay hayra haadaa aan intaa ka ahayn qur-aanka oo dhan miyaad wax walba miyaad dhadhegtay intaa mooyeen intan miyaadn kugu adkaatay marka wuxuu dareemay inuu ninkan ahayn daalibu cilmi qof cilmi dalbaaya waxooga xujaa uwala jeedo waa artay macallimiinta qur-aanka weliba macallimiintii hore iyo kuwii qur-aanka maanta badan aada ugu dhadhabageli jiray waxay leeyihin waxyaalo badan oo eh, ay haystaan baa jirta oo ay u diyaarsadeen maalintii lisgalo ama maalintii lisxujaynayo ay la soo baxayaan oo ayadaha qur-aana iyo qaabkaa iyo nidaamkaa iyo isku xiga iyo labadaa isku xigta iyo laba saasoo saddex saasoo ilaa akhirihii bay keenayaan waxbayn hadda kuma sii jiro haddii un loola jeedo min baabi eh, xifdiga inuu ku saacideeyo iyo samida in lagu kala ilaaliyo iyo waa gaar wakula lqur'aani waqad axsayta ma koobtay kula lqur'aani hayra haada intaa waxaan ka ahayn qaala wuxuu yidhi innii la aqra'u lmufasal wax kale iskaba dhaafe subax khamiisaadoo dhan baan waxaan ku akhriyaa fii ragcati hal ragca waa ninka isaga ahay ee nahiig ah inuislaam hal ragcad baan yaan subax khamiisaadoo dhan min suurati qaaf ilaa suurati annaas waqiila alxujaraat laga bilaabo labada waa la isku hayaa faqaala cabdullaahi ba wuxuu yidhi cabdullahi bin mascuud ba wuxuu yidhi hadan ahadan hamsatulistifhaam baa meesha ka maqan hadan ahadan madadajin iyo didinba ka hadi shicri sida gabayga loo didiyo oo kale miya waxaas quraan akhris meehe hal ragcad baan subax khamiisaad oo dhan ku akriyey waxaas waxaa weeyaan waa sida shicirka oo u didisay sooma tartiil iyo khushuuc iyo macnaha qur-aanka oo lala dhuuxaansado meeshaas tadabur kuma jiree sida gabayga baa iskaga didisay sooma naran oo ka natri daqli sida loo daadiyo timirta xun ina aqwaaman dad yaqra'uuna waxay akhrinayaan alqur'aan dad baa qur akhriya laa yujaawizu taraaqiihim kalxamahoodana qur-aanka ma gaarayo carabka unbay ka akhrinayaan yuqiimuuna alxuruuf walaa yuqiimuuna alxuduud xuruuftii toosinayaan waa didinayaan laakiin qalbigooda ma gelin oo xuduuddiisa iyo qalbigooda ma gelin nimanka khawaarijta la dhihi jiray baa ka mid ahaa walaakin idaa waqaca fi lqalbi hadduu qalbiga galo qur-aanka farasakha fiihi uu ku rayso uu ku xasilo nafaca waa anfacaya qur-aanka hadduu qalbiga galo oo qofku markuu akhrinaayo uu macnaha qur-aanka iyo wuxuu la hadlaayo uu fahmo si fican oo la socdo waa anfici iimaankaa u kordhi ziyaadatuliimaan baa laga helaa faham fara badan iyo fiqi fara badanna waa laga helaa ninka kitaabka qur-aanka keligii intuu qaataa fahmaa oo adeegsadaa culmmada iyo shuraaxdeedii iyo tafaasiirteedii iyo culmadeeda intuu ka ahriyo in badan tadaburkiisa u fadhiistaa wax walba oo cilmi halkaas ku jira walidaalika waxaa laga sheegay sheikhulislaam ibnu taymiya aakhiru cumrigiisi inuu yii inuu shallaayo oo yidhi haddaan ogaan lahaa qur-aanka waxaan hadda ka ogaaday wax kalaba iskuma daariye inuu yidhi qur-aanka kariimka ale iyo wixii fasiraayey oo sunnada iyo xadiista nabiga kami ay ka mid tahay wax ku dhiman ma jirto ah, fiqi kuma dhibna axkaam kuma dhimana istimbaadaad iyo wax walba masaail o dhan halkaas ku jiraa nafaaca waa kugu filan yihi ina afdala salaati salaad waxaa ugu fadli badan buu yidhi ibnu mascuud ninkaanan leh hal ragcad baan subax khamiisaad ku tukadayow salaad waxaa ugu fadli badan alrukuuc wasujuud rukuuc iyo sujuud macnaha inaad yaryanaysato qirada ood rukuucda iyo sujuuddana badsato waa fiqiga iyo ijtihaadka ibnu mascuud wey radi allahu canhu waxaa soo aroortay nabigu inuu yidhi calayh salaam afdalu salaati duulu lqunuut qiyaamka oo dheer oo qirada oo la dheereeyo ayaa u fadli badan waxaa soo aroortay aqrabu maa yakuunu cabdu fii rabbi wasaajid sujuudda oo la badiyo in ilaahay loogu dhowaano subxaana wa tacaala ayaa iyadana soo aroortay marka waxaa weeyaan arrintu waxay u laabanaysaa bay leeyihin culammada hadba qofka meesha uu xalaawada iyo dumaaniinada iyo xasiloonada uu ka helayo qofba meel buu ku macaan yahay ama macaankiisa iyo baadidiisa uu ka helaya qofbaa inuu qur-aanka akhriyo oo gara dheer uu akhriyo ku xasili kuwaas sujuudda iyo tacdiimka ilaahay iyo dhawaanshaha ilaahay halkaas ay iimaaniyaadkiisa iyo nafaxaadkiisa iyo ruuxaaniyaadkiisa ay ku jiraanoo iimaankiisa uu ku kordhaaya ku siyaadinaya marka anta aclamu binafsik adaa garanaya innii la aclamu nadaa'ira waxaan garanayaa buu yidhi ibnu mascuud an nadaa'ira isku midka ahaa nadaa'ir waxaa loo jeedaa qaraa'inna waa la yidhaahdaaye annadaa'ira almahiilaat kuwa isku maelka ah xagga wacdiga iyo waciidka waxay ka hadlayaan iyo mawduucooda kuwa isku dhadhow kuwaasa waxaa wada nadaair baa la yidhahdaa suuradahaasi nadaairta la yidhaahdo ee isku mawduuc ka hadlaayo allatii kaana rasuulullah uu nabiga ahaan jira calayh salaam yaqrunu kii xiriiriya baynahunna dhexdooda suuratayna laba suuradood buu akhrin jiray oo xiriirin jiray fii kulli ragcatin ragcad kasta wakaa shaahidka laba suuradood buu ragcad ku tukan jiray marka toban ragcadood buuna nabiga tukan jiray iyo hal ragcadood witiraa hadduu toban ragcadood uu ku tukaday ragcad walba ragcad walbaba laba suuradood labaatan suuradood buu marka nabiga ku tukaday uma qaama cabdullaahi baa istaagay fa dakhala waxaa galay calqamatu fii idri cabdulaahi markuu yidhi nadaa'irtii buu nabigu labalaba suuradood uu ragcad walba ku tukan jiray isagoon sheegin buu intuu tagay yuu gurigiisa iska galay calqama oo ardagiisii abaa ah ka dabagalay fii idrihi uma kharaja waa soo baxay calqama faqaala wuxuu yidhi qad ahbaranii biha waa ii sheegay nadaairta ayagaa ah qaala ibnu numayr wuxuu yii fii riwaayatihi jaءa rajulu min bani bajiila ilaa cabdillaahi buu u yimid nahiid binu sinaan walam yaqul nahiid binu sinaan muuna dhihin banu bajiilah waa asaga waxadaana abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala xadaana abu mucaawiya maxamed bn khaasim can acma sulaymaan can abi wail shaqii qaal jaءa rajulu ila cabdillaah nin baa u yimid cabdullahi bn mascuud nahiid bnu sinaan albajali yuqaalu lahu nahiid bnu sinaan la dhaho bimili xadiidi wakiic hayri annahu qaal fajaءa calqamatu baa yimid liyadkula calayh calqama usii socdo sheekhii ibnu mascuuda inuu ka dabagalo faqulnaa lahu waxaan ku nidhi sheekhii baad ka dabageli rabtaa gurigiise salhu noo soo weydiiye can ilnadaa'iri suuradaha isku miilka ee isshabbaha allatii kaana rasuulula nabigu ahaan jira calayhi salaam yaqra'u kii akhriya bihaa nadaa'irta labalaba suuradood fii ragcatin uu ku tukan jiray fadakhala calayhi waa u galay calqama ibn mascuud fasa'alahu waa soo weydiiyey uma kharaja calayna waa noo soo baxay faqaala wuxuu yidhi cishruuna suura hunna cishruuna suura waa labaatan suuradoodoo min almufasali subac khamiisaad ka mid ah fii taaliifi cabdilaahi cabdilaahi kitaabkuu alifay fii jamci cabdilaahi musxafihi fii musxafi cabdillaah cabdullahi bin mascuud musxaf buu lahaa asaga uu qortay oo qur-aanka ah tartiibaadka suwarka iyo qaabkaasna ijtihaadaad bay ahayd tartiibka suwarka waa masalada culamada ka hadlaan suwarka tartiibkooda ma ijtihaadiba mise waa tawqiifi ayagoo isku waafaqsan aayadaha inuu tartiibkooda uu tawqiifi yahay laakiin suwarka ayaa laisku hayaa ibnu mascuud marka isagu musxaf buu haystay qur-aanka o dhan ku aruuriyey laakiin tartiibaadka iyo subax khamiisaad meeshay ka bilaabanaya arrimahaasi asaga ijtihaadaadkiisa u gaar buu ahaa fii taaliifi cabdillaah walidaalika subax khamiisaad baa wuxuu ku daray asagu suuratu dukhaan suuratu dukhaan buu ku daray xaamimyaha ka mid ah wa xadaanaahu isxaaq bin ibraahiim qaala ahbaranaa ciise bnu yuunus qaala xadaana axmed sulaymaan fi hada isnaad binaxwi xadiiihimaa wa qaala wuxuu yidhi inii la acrifu nadaa'ira suuradihii isku midkaha ah, allatii kaana yaqra'u akhrin jira bihina rasuulullah nabiga calayhi salaam uu akhrin jiray itnatayna labadii suuradoodba fii ragcatin ragcadu ku akhrin jiray cishriina suuratan ayaan ogahay acrifu cishriina suura labaatan suuradoodoo fii cashar rakacaatin toban ragcadood lagu tukaday u qaybi marka fii kulli ragcatin suuratan laba suurad buu ku akhrinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala waxadaana shaybaan bnu faruuqa qala xadaana mahdiy bnu maymuun qaala xadaana wasil axdad can abi wail shaqiiq qaala wuxuu yidhi shaqiiqa downaa waan ka lahnay calaa cabdillahi bn mascuud baan ku ka lahnay yowman maalin bacda maa sallayna alqadaad salaaddii subax markaan tukanayba cabdullahi bn mascuud baan tagnay darsigaa wuxuu bilowdaa bacda salaati subxi mubaasharatan gurigiisa ugu tageen inay ka akhristaan bay rabaan fasallamnaa bilbaabi albaabkiisa intaan istaagnay baan salaamay saasaa aadaabta la rabaa assalaamu calaykum in la yidhaahdo ma soo si markaa lagusooga lagu dhaho idankaada iyo hadalkaadaasna reerku ooga sii diyaargaroobo faadina lana waa noo ogolaada waa noo idmay soo gala ayuu yidhi qaala fabakahnaa waan yar joognay bilbaabi albaabkii hulayatan xogow isagoo soo galana yidhi gudaha naga yidhi in haddana sii taagnaanay waa saxaaba waa nimanka ardada hawi dalabatulcilmi taabiciintaha way sugeen oo waxayna waxba sheekha ku degdegina waa intaasoo dadka qaar hururdaan qaala fakharajat iljaariyatu gabadhii guriga joogtay addoonteed baa soo baxday faqaalad waxay tihi alaa tadkuluun warmaa soo gashaan soo soo galeen inoo dhihin fadakhalnaa markaasaan soo galnay faidaa huwa jaalisun ibnu mascuud radi allaahu canhu waaba fadhiyaaba yusabixu waa tasbiixsanayaa tasbiixdii hadda waa dikriga caam tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo takbiir iyo adkaartii wardigiibuu akhrinayaa bacda salaati subxi la akhrinahaa ee in la badya ay ahayd faqaala wuxuu yidhi ibnu mascuud markaan usoo soo maa manacakum maxaa inaga reebay an tadkhuluu inaad soo gashaan walaal qad udina lakum inla ogolaaday marka hore hadasheenma soo gala waa kiina la yidhi dibdhigay oo u istiitaagnaydeen faqulnaa waxaan ku nidhi laa wax dhiba ma jiree ilaa anaa anagu danadnaa waxaan u malaynay ana bacda ahlilbeyti dadka guriga degane ciddii reerka qaarkood naa'imun inay weli hurdaan qaar inay weli jijiifaan ayaan ismini qaala wuxuu yidhi mascuud danantum adanantum ma waxaad u malayseen biaali ibni ummi cabdin ummi cabdi wiilkeeda ibni mascuud reerkiisa hafla qaflo ku sugan tahay oo la aadaamay oo la tukanayo inaan sii jijiifno qaflo wey aniga reerkayga iyo reer cabdullaahi bn mascuud inay qafla ku sugan yihiin seed ugu malayseen wey kol horaan dadka kiciyey waana wada tukaday nin walba iyo wardigiisiibu wataa qaala wuxuu uma aqbala markaasuu deena iska qaabilay ardaday fadhiiste wardigiisaasuu wataayo inuu kala gooyo ma rabo qofka tartiibaadka uu leeyahay iyo wardigiisa iyo umuuraha u taxnaa qof isoo siyaartay iyo arrimahaasi inuu mar walba u khuduuca maaha mar walba inuu khuduuca maaha wixii jadwalahood laheed jadwalkaada weligaa isku day inuu kaa halaabin qof baa kuu yimi soo dhawey fadhihiisii haku sugo shaqadaada dhammaysto sidaasaa la rabaa waa inuu qofka marka uu barto inuu bartaa la rabaa qofka si u najaxo mayada waa inuu barto ah, meyrabal noogu imow kaalaa meel isku raacne kaalaa wax noo sheeg kaalaa isku imaane adiga jadwalka iyo qaabka ku habboon iyo sida aslaxa kuwa adaa yaqaana waa inaad mawqifkaada mar walba aad ka caddaysataa la rabaa oo meel walbabaa lagu kaxaysana laska kaawa wadanin marka ibnu mascuud wardi buu lahaa wardigiisii ardadii hadday imaadeen la fariisay sax manaankii dhaxantii laga soo xareeye wardigiisi buu aqbala waxuu qaabilay yusabixu inuu tasbiixsanaayo xataa danna ilaa uu u maleeyey anna shamsa qoraxdii qad dalacad inay soo baxday wuxuu wado wado wardigiiba qoraxdii inay soo baxday buu u maleeyey faqaala wuxuu yidhi yaa jaariya gabadhii buu la hadlay addoonteed undirii bal fiirii hal dalacad qoraxdii inay soo baxday qaala fanadarat way fiirisay faida hiya qoraxdii lam tadluc welima soo bixin faaqbala haddana wuxuu qaabilay yusabixu tasbiixdii iyo wardigiisaiyo digrigiisa uu guda galay xataa idaa danna markuu maleeyey anna shamsa qoraxdii qad dalacad inay soo dhalatay qaala wuxuu yidhi yaa jaariya unfurii bal fiiri hal dalacad inay soo baxday qoraxdii bal haddana fiiri fanadarat fiirisay faidaa hiya qad intaa tasbiixdiibuu wadaa iyo taxmiidii iyo takbiirtii qoraxdaa intay ka soo baxayso camalan biqowlihi subxaana wasabbix bixamdi rabbika qabla duluuci shamsi wa qabla alguruub qoraxda intayna soo bixin iyo intayna qoraxda dhicin tasbiixda ilaahay wad baa nabigeenna lagu yihi calayh salaam aayaddaas ku camalfalaya wasabbix bixamdi rabbika qabla duluuci shamsi wa qabla alguruub tanuu markaa yuu warkaas marka dadka ehlu qur-aanka ahaa dhaqangelinayay shareecada ku camalfalayay aynan ku maraynin aayaadka iyo nusuusu shareeca si iska maaratay dhaqsa degdega ilahay hana waafajiya ku camalfalka diinta iyo ku dhaqanka iimaanka annaga iyo qalbiga annaga ilahay ha sugo faqaala markaasuu wuxuu yidhi ibnu mascuud haddii quraxdii soo baxday alxamdu lilah ayuu yidhi ilaahay baa mahad iskale alladii ilaahigii aqaalanaa ee ghafara cafaraatana simbirraxadaanada iyo dembigaanagii noo dhaafay aqaalanaa noo dhaafay oo noo saamaxay yowmanaa maalintaanada haadaa ee kana allihii noo dhaafay allahaasaa mahad iskale ee aan noo cadaabinoo noo qabanin dembigii xalay aan gallay ilan xalay dembigii la galay qoraxdaan soo bixin qofka in la qabto dad baa ilaan habeenkii dembiga gale la yidhi ina mawcidukum usubx alaysa subxu biqariib ah, mawcidkiinna waa waa berigaa la yidhi waa beriga sooma dhowa qolaa siaa lagu yidhi marka dembigaan xalay gallay subaxii ilaahygii aana halaagin ee qoraxdu noo soo bixiyo annagoo halaagii ka badbaadnay allaha saamaxad iskale faqaala mahdiyun wuxuu yidhi waaxsibuhu qaala inuu yidhi walam yuhrikna aana halaagin bidunuubina dambiga anaga allihii aan noo halaagin allaha saamahad iskale maxaa yeelay qoraxdii markay soo baxday qoraxdii soo bixiddeeda ay soo baxayso waxay ku zaala maa yuxadar oo maa yuxdaru min aafaati illeyl wixii habeenka aafadiisa ahee laga digtoonayo laga cabsanayo waa laga badbaaday habeenka aafadiisii iyo balaayadiisii ilaahay laga magangelayay wa min shari haasiqin idaa waqab <clears throat> habeenka mugdigiisa shartiisaan kaa magangelaya idaa waqaba markuu mudooba habeenka shartiisa shartii habeenka qoraxday soo baxda waa laga badbaaday laga badbaad ah, sidaasuu marka uu leeyahay qoraxdii soo baxday haa ilaahayna badbaadiyo oon halaagin oo shartii kaasiqin ilaa waqab laga badbaadiyey ayaa yaahasaa mahal iskale taa waa middaa koobaad ta labaad haddee waaga markuu beriyaa qiyaamaha iyo buunka la afuufi tanna wuxuu ka baqayaa qoraxdii intay soo baxayso abayba soo bixi weydaa ama qoraxdii ay mashriq baa ka sugaynaye maqriba may ka soo baxdaa adalacati shamsu meesha ka soo bixi jirtay ma ka soo baxday tanuu xaqiiqsanaya waa intaasoo ay maqrib ka soo baxdo oo haddii maqrib ka soo baxdo toobad iyo istikfaar iyo waxay ku taraysa ma jirto toobadda waa la xidhaya markaasuu leeyahay walam yuhrikna bidunuubina qaala faqaala rajulu min alqowm nin dadkii meesha imaaday ka mida ah ee ardada ahaa waa nahiigii wuxuu yidhi qaraatulmufasala subax qabiisaad ayaa mufasal la yidhaahdaa likarati alfawaasili fawaasisha ku badan suurado gaagaaban oo bislinka ku badan yahay oo markii tan dhamaatuu kale faasilka ayaa ku badan albaarix xalayta kullah dhammaanba waan akhriyey buuri hal ragcaddaala ku wada akhriyey qaala wuxuu yidhi faqaala cabdullahi ba wuxuu yidhi haddan soo ma aha hade ahadan ka hadi shicri sida gabay oo kale u didisay soo maaha inaa laqad samicna alqaraa'ina waxaan maqli jiray alqaraa'ina suuradihii laisku xidhiirinayay ama qaraa'in tahaye isku nabaa'ir tahaye isku shabahayay ayaan garanayaa wa inii la axfadu lqaraa'in qaraa'intana waan xifdisnahayoo kolkaan ka wada hayaa allatii kaana yaqra'uhunna uu akrin jiray rasuulu llahi sala allah aleh wasalam amaaniyata cashara sideed iyo toban min almufasal sida khamiisaada aal xaamimya ka mida suuratu dukaan buu ku daray mararka qaaroodo su aqbisa mufasal asaga mufasal bay u ahayd oo ah suurat araxmaan iyo najmi hal ragcad buu ku tukaday buu leeyahy ikhtarab iyo alxaaqana fii rakca duur iyo daariyaat fii rakca alwaaqica wanuun fii rakca sa'ala saa'il wanaasicaat fii rakca weylu lmudafiin wacabasa fii rakca almudair wاlmuzamil fii rakca hal ataa laa uqsi fii rakca wacama wlmursalaat fii ragca wdukaan waida shamsu kuwirat fii ragca saas qanaaintu inay isku xigaan shardi maaha laakiin mawduucay ka wada hadlaayaan ayaa iskula dhow qal xadaana cabd bn xumaydin qal xadaana xuseyn bn cali jucfiy can zaaidata can mansuur can shaqiiqin qaala jaءa rajul min bani bajiila yuqaal lahu nahiid bnu sinaan ila cabdilahi buu yimid faqaal inii aqra'u mufasala fii ragcatin baan ku aqriya faqaala cabdulahi ba umm, wuxuu yidhi hadan ka hadi shicri sida gabaygii oo kalead u didiisay laqad calimtuna daa'ira waxaan garanayaa suuradihii isku midkaha shabahayo xagga mawduuca iyo macnaha allatii kaana rasuullah yaqra'u bihina waqrijira suuratayn fi kulli ragca ragcad kastaba laba suuradood uu isku raacin jiray qaala xaddaana maxamed ibn muhana wibnu bashaar qaala ibnu muhana xaddaana maxamed bnu jacfar xaddaana shucba can camr bni murata anahu samica abaa waa'ilin yuxadid ana rajula ninbaa jaa'a u yimid ila bni mascuudin cabdullaahi faqaal inii qara'tu lmufasala subc khamiisaad alleyla xalay baan akhriyay kullahu dhammaanba fii ragcatin hal ragcad baan ku akhriyey faqaala cabdulahi ba wuxuu yidhi hadan hadan sida didin ka hadishicri oo kale faqaala cabdulahi bn mascuud wuxuu yidhi laqad carabtu waxaan garan an madaaira suuradihii madaairta aha ee shabahayay alatii kaana rasuululahi uu ahaan jiray sala allah aleh wasalam yaqrunu kii xidhiiriya baynahuna dhexdooda labadiiba uu hal ragcada ku akhrin jiray qaala fadakara ishriina suura labaatan suuradoodoo min almufasal shiba khamiisada suuratayni suuratayni fii kulli ragca ayuu ku tukan jiray baabu maa yatacallaqu bilqiraa'aat qiraa'aatka wuxuu ku soo arooray yani alfaada xagga qur-aanka ku saabsan ee meelaha qaar isku duwan xagga mucjamka iyo muhamalka iyo xarafka e, dhibicda le kaan dhibicda aan lahayn oo kale iyo midka dhibicda kor kole midka hoos ku leh oo kale iyo arrimo noocaas oo kale xadaana axmed bin cabdillahi bin yuunus qaal xadaana zuhayr xadaana abu isxaaqin qaal ra'aytu rajula nin baan arkay sa'ala aswada ibnu yaziid weydiiyey wahuwa yucallimu qur'aana aswad binu yaziid radia allahu canhu taabici wey oo yucallimu lqur'aana dadka qur-aanka baraya fi lmasjidi masaajidka dadka qur-aanka ku baraya way bannaantah in qur-aanka lagu barto masaajid gudihiisa lagu barto qaala wuxuu yihi ra'aytu rajula nin baan arkay buui oo saalal aswadda weyday ibnu yaziid wa aswad binu yaziid oo yucallimu lqur'aana qur-aanka baraya dadka fi lmasjidi faqaala wuxuu yidhi kayfa taqra'u hadihi alaaya aswadow aayaddan seed u akhrisaa fa hal min mudakirin miya adaalan madaal baad akhrisaa am daalan mise daal baad akrisaa qaala wuxuu yidhi bal daalan daal baan akrinaa samictu cabdallahi bn mascuud baan maqlo yaquulu leh samictu rasuulallah nabiga alay slam baan maqlo yaquulu leh mudakirin leh qala xaddaana moxamed bn muhana wbashaar qala ibn muhana xaddaana moxamed bn jacfarin qala xaddaana shucba can abi isxaaqin can aswadi can cabdillahi can nabiy sala allah alay wasalam anhu kaana yaqra'u akhrij hada alxarfa fahal min mudakir qala xaddaana abubakr bn abi shayba wa abu kurayb walafdi liabi bakr qaala xadaana abu mucaawiya can acmash can ibraahim can calqama qaal qadimna shaam wadankaa shaam la yidhaahdo mantiqadaas suuriya iyo dimishqi caasimada halkaas jiri jirtay caasimad ahaan jirtay waqtigii bani umay qadimna shaam faataana abudarda abu darda noo yimid saxaabigii jaliilka radia allahu canhu min fuqahaai saxaaba cuwaymir alcijlaani faqaala wuxuu yidhi abu darda afiikum dhexdiina ma inugu jiraa axadun qof yaqra'u akrin yaqaana calaa qira'ati cabdilaahi cabdilaahi bin mascuud qiradiisii qof yaqaanaa maynuu jiraan oo xaggaa iyo ciraaq iyo kuufa ka yimid faqultu nacam baan idhi bu yidhi calqama oo socota ah oo dimishqi iyo shaam tegey ana aniga aqaana qaala fakayfa samicta seed ka maqashay cabdallaahi bn mascuud oo yaqra'u akhrinaya haadii laaya aayaddan waleyli idaa yakhsha see u akhriyey qaala samictu waxaan maqlay yaqra'u isagoo akhrinaya waleyli idaa yakhsha marka ma sidan isku xiga maya wuxuu ka wadaa waladii idaa yansha wanahaari idaa tajallaa wamaa khalaqadii ayuu ka gooyey meesheedii wuxuu yidhi wadakari wlunha ah, wamaa khalaqa dakari eh, eh, walunhaadi wuxuu wadakari walunha ayib saasoo ibn mascuud noo baray bu yidhi wuxuu yidhi wa ana wallahi hakadaa sidaasaan samictu maqlay rasuula allahi sal l slam yaqra u akrinaya saasaan nabigoo akrinayana aan maqlay bu oo waan iswaafaqranaya ibn mascuud walaakin haaulaa kuwan reer shaam yuriiduuna waxay doonayaan an aqra inaan akhriyo wamaa khalaqa ah, dakar walunha inaan akhriyo ayay doonayaan falaa utaabicuhum ku raaci maayo marka abudarda iyo ibn mascuud labadaba qiradaasi saxiixa wey oo wadakar walunha ay akhriyeen wadakari walunha ay akhriyeen waa qiro saxiixa oo haabita laakiin qiradii mashhuurkaheed ee yaqaaneenee caamka aheed ma aha laakiin wuxuu ku dhegay abudarda inuu sa sidaa ku soconay ibn mascuud saasa ku socon buuri cabdullahi ibn mascuud radi allahu canhu asaga laftarkiisu qiraa'aad buu lahaa oo shaad ah oo uu diidi jiray inuu daayo uu dhihi jiray nabiga alai salam baan ka barta u dhihi jiray qirada marka saxiixada ee tawaatur inayna gaadhin waa dhici kartaa laakiin haddii ay tahay qiro sanadkeeda iyu saxiixiyo haabit ah nabiga calayh salaatu wasalaam ka sugnaada saxaabada bisanadin saxiix qiro saxiixay noqonaysaa laakiin mutacabadu bitilaawa miya salaada ma lagu tukan karaa arrimahaasaa laisku hayaa axkaam bay leedahay alqira'atu shaada ay culammadu ka hadlaan culamaau tafsiir iyo culamaau usuul labadaba way ka hadlaan labadaba way ka hadlaan waxadaanaa la fadhiyo ayuu tagay fajalasa fiiha xalqada cilmiga iyo meelaha waxbarashada oo xalqa lagu akhristo daabigii saalixiinta iyo salafulumma ayuu ahaa sidaasaana asal u ahee shareecada iyo diinta inay dadku intay fadhiistaan masaajidda iyo meelaha cilmiga iyo deen xalqa u fadhiistaan cilmigana siaa lagu akhristo min daftar ilaa daftar la akhriyo min dafa ilaa dafa la akhriyo asalkii diinteenna sidaasay ahayd intan dambe ee marka gadaal laga keenay ee nidaamkii iyo xoogawaas degdega ah ayadoo laftirkeeda laa yakhluu min faa'ida faa'iida kama madhna laakiin yaa ballaaran haadii mawsuuca mawsuuca cilmiya wey kutubtaa aragtay waaweyn ee shareecada siqaarulkutub awsaadihaa wa diwaalihaa intaasoo dhan baa la wada xaab qaadi jiray sidaasaa marka cilmiga xaqiiqada ah lagu gaari jiray darajatulijtihaad iyo darajatulnubuuq iyo cilmi iyo rusukha halkaasuu ku jiraa cilmiga dhabtaha halkaasuu ku jiraa qofkii aan ihtimaam siinina cilmun xalaqaadna wax weyn lama joogo hagow reemagaalnimo iyo iskudubaridka waa laga yaabaa inuu keeno laakiin markii hawshu ay adkaato waxaa weeyaan dhaduu istaagayaa dhexduu istaagi fa jaaa rajulun fa caraftu nin baa xalqadii u fadhiistay xalqame ilaan xalqa meella joogo marti baan ahay ee safar baana ma jirto masjid baa timid xalqa ka socota iska soo gal ha waxumaad ka faa'iidaya waa iska fadhiistay qaala fa jaaa rajulu inuu sheekha wax aqrin doono yahay tashawushu lqowm qoomka shuxshuxdoodii iyo wahay-atahum hay-adoodii qaabkoodii ardo sheekhoodii soo gelaayo waad garanaysaa hadalkii oo dhan baa la joojiyey kor loo qaadayay kaftankii wixii oo dhan hoosu hadal iyo indhaho la foorariyo ayaa la bilaabay qaala fa jalasa ilaa janbi dhinacoyguu fadhiistay ninkiis u soo socday uma qaala wuxuu yidhi taxfaduu kamaa kaana cabdullaahi yaqra' waa la iswaraystay shaam baan ka imaaday hadduu yidhi eh, ciraaq baan ka yimid wuxuu yidhi waa man doonaayo qof noocaasee eh, ad taxfadu ma xifdisan tahay kamaa kaana cabdulahi yaqra falaka bimili abudarduu noqday ninkii abudarda aayaddaasuu ka faa'idaystay markaasu wuxuu kuwan ay u haystaye ka tegi mahay xadaana cadiy bnu xujr sacdiyu qala xadaana ismaaciil bin ibraahim can daawuud bn abi hind can ishacbi can calqama qaal laqiitu aba darda aba dardaa la kulmay faqaala lii wuxuu yidhi miman ant xaggeed ka timid waa kan way isfasirayeen xadiis waryaa tahay qultu min ahli ciraaq reer ciraaq baan ahay carabta markii horena waxay nisbada xagga nasabka binu fulaan juhani tamiimi waxaasay dhihi jireen markii dambena buldaan iyo magaalooyin baa loo nisbashay ciraaqi iyo muxuu ahaa shaami iyo sidaa timid qaala man ayihim ciraaq waa wadan weyne xaggeed ka timid magaaladee qultu min ahli kuufa reer kuufaan ka imaaday kuufaan ahay qaala hal taqra'u ma taqaanaa calaa qira'ati cabdillahi ibni mascuud ma akhrisaa qaala qultu nacam qaala ahaa buu yidhi qaala faqrab alaqri walleyli idaa yaksha akhri qaala faqra'tu walleyli idaa yaksha wanahaari idaa tajalla wadakari wlunfa baan aqriib yidhi wamaa khalaqa dakara meesheeda qaala fadaxika markaasu abudarda qoslay arrin lagu haystay oo uu maarata dadba ulaa iyo garab ayuu helay garab uma qaala wuxuu yihi haakada sidaasaa samictu maqlay rasuulallahi sala allah alay wasalam oo yaqra'u akhrinaya waxadaana moxamed bin muhana qaala xadadana cabdillah cala xadadana daawuud can caamir can alqama qaala ataytu shaama shaam baan imaaday falaqiitu abadarda fadakara bimili xadiidi ibni culaya wallahu aclam wabilahi tawfiq sala allah wasalam alayh